alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala almusanifu raximah اllah almudabaju wa riwaayaة اlaqraani waxaan ku soo jiray ladaa'if اlisnaad isnaadku ladaa'if uu leeyahay ladiifaduna waxaa weeyaan waa shay nugto ah ama macno gaara tusaayo oo fariidaho qiimo badan helidiisuna ayna badnayn inay dhacdo marka si gaara in loo ogaado maadaama uu yahay shay aan aada ugu badnayn helitaanka sanadka in si gaara ihtimaam loo siiyo wuxuu ka soo bilaabay ladaa'if alisnaad alcaali wاnnaazil kusoo xijisiiyey almusalsal wuxuu ku xijisiiyey riwaayat اlakaabiri can اlashaakiri riwaayat اlabnaa'i aw alabaa'i can اlabnaa riwaayat اlabnaa'i can اlaabaa halkaasuu joogay almudabaj baa marka laga bilaabaya kii lixaada iyo kii toddobaad oo asaabiq walaaxiq labadaasa noo hadhay lataaif lisnaad almudabaj mudabaj waxaa la yidhaahdo iyo wa riwaayat laqraani dadka aqraanta ah riwaayadooda marka u horreysa wuxuu kugu bilaabay waxaa la yidhahdo aqraan inuu kuu sheego kadibna riwaayat laqraan uu kuu sheego iyo mithaalkii tacriifu laqraan aqraan tacriifkeeda iyo qeexideeda waxaa weeyaan xagga luqatan alaqraanu jamcu qariin qariin baa la jamciye qaraa'in alaqraan baa lagu jamciyey bimacna almusaaxib weeyaan qofka kula saaxiiba ayaa qariin la yidhahdaa qariinuka musaaxibuka walaqraan almusaaxibuun kuwa isla saaxiibo isla maca ah ayaa qaraa'in aqraan la yidhaahdaa aqraan qariinaa jirta iyadana calaamo iyo waxyaala noocaas oo kale lakin hadda looma jeeday aqraan oo jamceeduna jamaca mufradkeeduna uu yahay qariin qariinna macnaheedu waxaa weeyaan almusaaxib kamaa fi lqaamuusi sida ku sugan qaamuuska alfaada iyo luqada carabiga iyo waxaas oo dhan bay qeexaan qawaamista qaamuus almuxiid iyo keyrkiis ba isdilaaxan waxaa lagu yidhaahdaa alaqraan alruwaatu waa ruwaadda almutaqaaribuuna isku dhow fi sini xagga da-da iyo walisnaadi tiirinta isnaad yacni warinta ay wax warinayaan min almashaa'ikhi ay ka warinayaan fi sanadna way isku dhow yihiin yani isnaadka waxaa weeyaan riwaayat raawi caman fowqah qofka raawiga oo qofka ka horeeya ka warinaya halkaana way ku siman yihiin oo labadan qof ee aqraanta ah waxay ka wada wariyaan mashaa'ikh hal mashaa'ikh ama hal sheekh bay ka wada wariyaan ama mashaayikh isku zaman ahayd marka aqraan baa la dhihi ama xagga da ka siman yihiin oo iskaga dhow yihiin ama xagga waxqaadashada iyo ardaynimada ayay aqraan ku yihiinoo culumo iyo mashaayikh bay ka wada qaataan marka almutaqaaribuuna kuwa isku dhow fi sini xagga da iyo wal isnaadi isnaadinta xadiidka iyo warintiisi iyo miman fowqom ay ka warinayaan halkan ay ku siman yihiin ayib tacriifu riwaayat alaqraan riwaayat alaqraani marka tacriifkeedii waxaan ujeedna ah an yarwiya waa inuu wariyo axadulqariinayni labadan qariin mid kamida ah, can ilaakhari midka kale waa inuu ka wariyo ah, ninba midka kale waa laba qof oo isku da-a ah, ama isku zaman ahaa waxbarashada hal wakti wada joogay oo hal culma ka wada qaadan jiray mid a hadeena ardayba noqday haddana qariinkiisii iyo saaxiibkiisii ayuu arday u noqday wax ka wariyey marka dhanna waxbay wada bartaan dhanna waxbay kala bartaan kala barashadaasna labada dhinacba ma ahee mid baa midka kale wax ka qaatay walcagsu la xagga kalese se maya oo midka kale waxba kamuun qaadanin lakiin mid baa ka faa'idaystay midka kale an yarwiya axadulqariinayn labada qariinama saaxiib midkood waa inuu weriyo can ilaakhari midka kale wax ka weriyo hal dharfa wey mithlu riwaayati sulaymaan ataymi ninka la yidhaha sulaymaan ataymi oo werinaya can miscar ibni kidam buu ka wariyey miscar ibnu kidam fahumaa labadaasi qariinaani laba qariin weeyaanoo laba saaxiib weeyaanoo mutaqaarinaan waxay xiriireen oy mutaqaarib ku yihiin fi sin walisnaad marka qariinaan wey waa laba saaxiiba ah. laakiin laa naclamu ma ogin buu leeyay musanifka limiscarin ninkaa miscar binu kidam la yidhaahdo riwaayatan werin uu ka wariya can itaymiya ma ogin laakiin taymi waa la hayaa sulaymaan ataymi asagoo miscar ka warinaya waa la hayaa laakiin waxaan la haynin miscar binu kidaam oo ka warinaya sulaymaan utaymi lama hayo hal dhinac marka weeyaan aqraanti labada qof ee saaxiibad ahaa ama muxuu ahaa ee isku waktiga ahaa mid kamid ah oo sulaymaan utaymi ah yaa saaxiibkiisi miscar buu wax ka wariyey laakiin miscar sulaymaan waxba kama warinin markii hal dhinac ay tahay werintu aqraan baad ku magacaabi waa musطalax ay heshiyeen walaa mushaaxata fi اlisطilaax ama mudabaj u imow tacriif اlmudabaj luqatan ismi mafcuul weeyaan oo min atadbiiji baa laga keenay bimacna tazyiin qurxin wa tadbiijuna mushtaqun waxaa laga soo dhambashay oo uu ka imaaday asalkiisii min dibaajatay اlwajhi wejiga labadiisa dhaban ayilkhadayni labada dhaban iyo labada dhafoor ayaa laga keenay dhabanada ama dhafoorada midkaa tirahdo dhabanku ilaa intaasa la yihahda caaridayn baa layihahdaa khadiguna waa halkaas dhafoorka ah ayaa waxaa la yihahdaa khadi oo dhegti la siman meelahaas caaridkuna waa ilaa maaratay intan idil baa dhaarid layirahda dhinacyaha ah oo garhka oo geesihiisa o dhan marka waxaa laga keenay tajbiijku diibaajatay ilweji wejiga labadiisa dhafoor iyolkhadaynibu ku fasiray ayaa laga keenay marka maxay tahay calaaqada ka dhexaysa bayna alishtiqaaq alluqawi walistilaaxi wuxuu leey wakaana almudabaj mudabajkan hadda aan ka hadli doono sumiya in lagu magacaabay bay u eg tahay bidalika sidaas iyo tadbiijka in lagu magacaabay litasaawi raawi raawiga sinaashihiisa darteed iyo walmarwiyi canhu midka laga wariyaa siman da-dii bay ku siman yihiin musaaxabadii isnaadkii ayay ku siman yihiin waxay kaloo ku siman yihiin riwaayati axadihima can alaakhar wa riwaayati alaakhari can alaakhar inay kala wariyaan oo ku siman yihiin kamaa bay u siman yihiin sida an yatasaawa khadaani labada dhaban ama labada dhafoor ay u siman yihiin qof labadiisa dhaban ay kala dheerdheer yihiin ma jirto way siman yihiin soomaha labadiisa dhaban ama labada dhafoor sidaasoo kalea labadan qof ee aqraanta ah ee kala warinaysa waa laba qof oo siman wey fi bay ku siman yihiin wlqarni iyoabaqa waxay ku siman yihiin xagga isnaadka iyo warinta marka sidaas darteed ba waxay shabaheen ishtiqaaqa luqawiga oo macnaha luqawiga calaaqu laleeyahay macnaha istilaaxiga ba istilaaxan istilaax waxaa lagu yihahdaa mudabaj an yarwiya alqariinaan labadan saaxiibka ah ee mutaqaaribaanka ah fi sini walisnaad ku ah kuwa isku dhow waa inay wariyaan kulun kulu waaxidin mid kasta kulu waaxidin minhumaa mid walba oo ayaa kamid a wuxuu ka wari can aakhari midka kale soo ma farqiga udhexeeya warka waad garatay aqraan iyo riwaayat alaqraan iyo almudabaj farqiga udhexey waad garatay aqraantu waxaa weeyaan mid baa midka kale ka werin ragii saaxiibadaha lakin ka kale kama werinayo lakin mudabij waxaa weeye arda saaxiibkan saaxiibka ka werin saaxib kale saxibka isdhaafsanaya walidalika bayquniya muxuu ku yidhi wamaa rawaa kulu qariinin can akhiih mudabajun mudabajun facrifhu xaqan wantaki waa kii kulahaa soo maarti kulu qariinin yarwi can akhiih waa kuli mid walba midka kale laakiin hadduu akriyo mid daraf uu midka kale ka akriyo qariin ba la yihahda riwaayat alaqraan muuna sheegin marka bayquni imam bayquni raximah llah riwaayat alaqraan muu sheegay muuna sheegin muuna sheegin mudabaj muu sheegay ah. marka waa arataah de cilmigu kitaabba kitaabbu wax ku daray kitaabba waxbuu ku daraya kitaab kale amhilat almudabaj mudabajka amhiladiisi waan soo ogaanay riwayat alaqraan sulaymaan taymi iyo misxar baa lagugu mihaaliyey mudabajkan waa kan ko fi saxaabati bay ka dhacdaa oo waxaa weeye riwaayatu caaishata can abi hurayra wa riwaayatu abi hurayra can caaisha caaisha waxay ka warisaya abu hureyre waa laba saxaabi waa aqraan waa zamankii iyo isnaadkii iyo sinigii wa riwaayatu abi hurayra abu hureyrana wuxuu ka wariyey can caaishata buu ka wariyey mid mid kale ka wariyey mudabaj baa dhihi ba fi taabiciinana way ka dhacdaayo riwaayat zuhriyi oo kale maalan imaam zuhri maxamed bin muslim oo warinaya can cumar ibni cabdilcaziiz ka warinaya imaamkii caadilkahaa w riwaayatu cumara cumar ibn cabdilcaziz isagana riwaayadiisa can zuhru ka wariyey midow midkanu ka wariyey soo maarti waana aqraan waxay aqraan ku yihiin fi sini walisnaadi mid walba waa taabici saqiira wey fi atbaaci taabiciin weynow taabiciinta kuway raacay riwaayatu maliki weeyaan can lawsaaciyi wa riwaayat lawsaaciyi can malik labadaba waa taabitaabici imaam malik iyo imaam awsaaci cabdiraman cabdiraxmaan ibn camr ayaa la yidhahdaa alawsaaci malik ibn anas waa imaamkii cadiimkaah weynaa wey labadaba laba imaamo waaweyn oo fiqiga iyo xadiidkaba imaamkoo weeye laakiin awsaaci waad aragtaayo lama sheego oo sida malik loo sheega looma sheego ah, ma aha inuu ka hooseeyo oo ka yaraa laakiin waxaa weeyaan ilaahay baa subxaanah wa tacaala malik wuxuu u sahlay cilmigiisi dad nashriya dad nashriya oo faafiya ayuu helay ardiyadii iyo mansiladii iyo makaanadii iyo fursadii wbu toosiy awsaacise intaas ma helin mm. waa sababta keenta aimada qaarra inay afartan aimada inay mashhuur noqdaan kuwii kalena ayna mashhuur noqonin ah, can alawsaaciy isaguna imaam bu ahaa imaamu shaam fuqahada uu kamid yahay marka la tirinayo wariwaayat alawsaaciy isaguna can malik marka mid walba midka kale saaxiibkiiba mid walba ka wariyey haddaba min fawaa'idihi fawaa'idda mudabajka maxay tahay maxaa laga faa'iidaa laba faaiduu kuu sheegay ko anlaa yudana inaan loo malaynin aziyaadatu ziyaada inay fi isnaadi ku jirto sanadki inu ziyaadada ku jiro oo haddii la arkay inuu ninka ninkan ka wariyo mathalan waxaa la arkay malik can awsaaci haddii haddana la arkay awsaaci can malik in la yidhahdo ah, ziyaada ku jirta meesha ziyaada ku jirta oo ardaygan inuu sheekhiisa arday ka wariya la arkay lakin sheekhi arday ka warin lama arkin marka waa ziyaado meesha maanta wax ku jira inaan loo malaynin sidaas oo la ogaado inay jirto macno la yidhaahdo mudabaj oo aqraantu inay kala weriyaan oo isdhaafsadaan inay iyaduna sax tahay in arrintaa lagu qanco la ogaado ba faa'iidada labaad waxaa weeye allah yudanna inaan loo malaynin ibdaalu can kelimada a xarafkaa can ah xarafkaa can ah in la bedelay bi alwaaw wow in lagu bedelay oo markii la yidhaahdo caaishata can caaisha caaisha can abi hurera marki la yhahdo matalan caaisha can abi hurera ama zuhri can cumar markii la yidhaahdo inaan loo maraynin nimankan aqraan bay ahaayeen sheekh iskuma noqon karaan intii la dhaho ee canta maanta wow wey cantana khalada oo lagu bedelay wowdi meesheedii oo wuxuu ahaa caaisha wa abi hurayra can rasuulillahi buu ahaa inaan la dhihin caaisha wa abi hurayra can rasuulillaah ama zuhri waa can cumar meesheedi wow bay ahayd in la dhaho wa cumar ibna cabdilcaziiz can ibni cabaas oo kale maalan saa inaan loo malaynin oo cantaasi wow bay bedel ka tahay labadan way isku cadfan yihiin ma kala weriyaan bisababi inay muqaaraba aqraab yihiin oo ay isku zaman ahaayeen oo iskusi saa inaan loo malaynin anlaa yudana ibdaalu can can in la bedelay bilwaawi lagu bedelay ashharu musanafaati fiih lianna canta waxaa loo isticmaalaa labada qof ee kala werinaysa wowdana waxaa loo isticmaalaa mutlaqu ljamci way isla werinayaan isku sheekh weeye iyo meehe sheekh bay isku yihiin bay kala tahay haddaad can isticmaasho labadan canta ay udhexayso sheekh la isku yihiin arday iyo sheekh wey laakiin haddii wow ay noqoto waxay noqon labadoodaba wada socdaanoo hal sheekh bay walayihiin bay noqonaysaa marka inaan loo malaynin maanta wowdaasi inay meesha ku jirto oo canta inay sax fahay la ogaado ay dhacdo arrintaasna laguna magacaabo mudabaj saas in loo ogaado faa'iidadaasa ku jirta ashharu lmusanafaati fiih musanafaadka laga alifay baabkan mudabajka kow almudabaju lidaari qudniy daar qudni mudabajkiisi kitaab buu leeyahay mudabaj la yihahdo riwaayat اlaqraam ah, almudabaj lidaar qudni ah, riwaayat اlaqraam liabi sheikh اlasbahani labadaasa laga sheegay asaabiqu wallaaxiq waa midkii toddobaad ee u dambeeyey ladaaif اlisnaad asaabiqu midkii hormaray iyo wallaaxiqu midkii haleelae ka dambeeyey tacriifuhu luqatan waxaa weeyaan asaabiqu ismu faacil weeyaanoo min asabqi baa laga keenay asabqu bimacnaa sabqi waxaa loola jeeda almutaqadim kii horay maray ee horeeyey walaaxiqu laaxiqna waxaa la yidhaahdaa ismu faacil weeyaanoo min alaxaaqi baa laga keenay bimacna almutaakhir midkii dembeeyey wey laaxiq wa inaa in shaaa allahu bikum laaxiquun buu ley nabig alay salaam ah, antum salaf wanaxnu bilathar marka saabiqaasi laaxiq baa daba socda hiigsanaya wاlmuraadu bidalik muraadka laakiin laga raba maxay tahay looga jeedo muraadka looga jeedo asaabiq laaxiq waxaa weeye alraawi almutaqadim raawigii horay maray mowtan geeridiisa ay hore martay ee horay waqti hore dhintay iyo wraawi raawiyi almutaakhir dambeeye mowtan xagga dhimashada ku dambeeyey asaabiq laaxiq saas la wadaa asaabiqu mowtan iyo allaaxiqu iyo almutaakhir mowtan baa loo wadaa ba isilaaxan waxaa weeye an yashtarika inay wadaagaan fi riwaayati warinta can shaykhin sheekh laga warinayo ithnaani laba waa inay wadaagaan labadaasoo tabaacada ay kala fogaatay maa bayna wafaatihima dhimashadooda inta udhexaysa ay kala fogtay laba arday oo hal sheekh ka warinaya labadii arday mar horu mid dhintay midna wuu dambeeyo waa gadaal dambu dhintay marka midkaa gadaasha dambe dhintay laaxiq baa la yihahda midkaa waqtiga hore dhintayna saabiq baa la yihahda asaabiq walaaxiq waxaana soo maray inay kamid tahay waxyaalaha culuwiga keena midka mutaqadimkaa ah, caali baa laskaga magacaaba oo soo maray mithaaluhu muxamed ibnu isxaaq asaraj ninka la yihahdo muxamed ibnu isxaaq asaraj ishtaraka waxaa wadaagay fi riwaayati werin canhu xaggiisa laga wariyay asagaa sheekh eh werinta xaggiisa laga warinayo waxaa ku wadaagay albukhaariyu bukhaari iyo wlkhafaaf labadaasa waxay ka wariyeen moxamed ibnu saraaj bay ka wariyeen mamed bn isxaaq asaraaj hada ishtaraka waxaa wadaaga fi riwaayati warinta canhu maxamed bin isxaaq laga wariyey albukhaariyu iyo wlkhafaaf baa labadaba ka wariyey wa bayna wafaatihima labadan arday waa bukhaari iyo khafaafe labadaasi dhimashadooduna waxaa u dhexaysay mowtu eh, miatun wa sabcuuna miatun wa sabcun wa halaahuuna sana boqol iyo soddon iyo toddoba sana oo agtar ka badan baa waa laba arday oo hal qarni iyo thuluthulqarni ya waxyaable ma labadaas inta udhexaysaba haddana isku ardaya bayna wafaatihima bukhaari iyo khafaaf geeridooda waxaa udhexaysay miatun wa sabcun wa thalaathuuna boqol iyo toddoba iyo soddon sanatan aw akar ama ka badan see ku dhacday ya halkan hoose wuxuu ku leeyahay tuwufiya albukhaariyu sanata miatayni wa sittan wa khamsiin laba boqol iyo konton iyo lix markay ahayd hijrada yaa bukhaari la oobsaday watuwufiya abulxasan axmed bin maxamed alkhafaafkaasna naysaburiga ah isagana wuxuu dhintay saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex markay ahayd hijrada soo maart saddex boqol sagaashan iyo saddex waqiila arba arba arba waqiila khams eh, nacam tiscun wa thalaathuun inta waa la sheegay saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex iyo laba boqol iyo konton iyo lix meeqaa udhexaysa marka tiradaas uu sheegaa udhexaysa ya boqol sodon iyo todoba soo oka sidaas wey marka waxaa horeeyey oo hor dhintay bukhaari baa hor dhintay waxay labadaba ka qaadayaan waa kuma maxamed bin isxaaq asaraaj maxamed bin isxaaq asaraajkaasi yaa wuxuu dhintay saddex boqol iyo toban iyo saddexdii hijrada sagaashan iyo toddoba sanona ku dhintay ma ku dhimanayay cumrigiisa sagaashan iyo toddoba sano soo maart marka markuu asaga dhintay markuu asaga dhintay bukhaari horta wuu moodanaa oo ardaygiisii ah ninkan la yidhaahdo khafaafna soddon iyo saddex boqol sagaashan iyo saddex bay aheede wuxuuba sii noolaa markuu sheekii dhintay saddex boqol iyo saddex iyo toban kuu dhintay wuxuu sii noolaa meeqa sideetan miya iyo waxbuu sii noolaa ya yah soo saama saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex buu yuu maratay kan ku dhintay khafaafka sheekhiisina saddex boqol iyo saddex toban bu ku dhintay saddex boqol iyo saddex toban marka toddobaatan iyo miya intaasu kasii dambeeyey marka waxaa weye de bukhaari wuxuu ka qaaday sheekhiisii ahaa saraaj buu ka qaaday sheekhii saraaj ahaana muddo badan buu sii noolaa ardaygii bukhaari ahaa oo dhem mudada uu noolaa ee dambe aakhirkiisi u dambeysay baa khafaaf oo wiil yaraa ka qaaday khafaafkii waa sii noolaaday asaguna ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex buu sii noolaaday markii dhimashada laga soo bilaabay bukhaari uu dhintay iyo midkan dambe khafaafa dhimashadiisiiba waxaa udhexaysa marka sana mia sabca thalaathuun ba udheaysa marka mia sabca thalaathuun ba udheaynaysa maalka wa iska fahamtay ma umalinay wa iska fahmay haddaa rabtaan halkaan rag lasoo istaajino midna tira la saari midna tira la saari kuna intaasu sii noolaan dhimashadana lama raba hadi ya mm-hmm. waa la fahmi laha alxamdulilah mithaal kale waa kan wuu ku cadaynaya musanifka wuxuu ku leeya alimaamu malik soo qaado ishtaraka waxaa wadaagay fi riwaayati canhu ka warintiisa azuhriyu zuhri baa yaa wax ka wariyey soo maartid imaam malik waxaa wax ka wariyey zuhri zuhrina waa taabici malikna waa taabici zuhri iyo ardaygiisa sheekhiisa ahaa malik yaa mar wuxuu noqday arday malik u noqday marka zuhri marka inuu wey weyn yahay maalig ood aragtaa isagii maalig ka weynaa ayaa maanta arday u noqday maalig u noqday marka maalig waxaa wadaagay ishtaraka fi riwaayati warin canhu maalig wax laga wariyey azuhriyu soo maart zuhri baa wax ka wariyey iyo wa axmed binu ismaaciil asahmi labadaasba waxay ku wadaageen riwaayata maalig canhu mali bay ka wariyeen wa bayna wafaatayhima zuhri iyo axmed bin ismaaciil dhimashadoodana waxaa u dhexaysay miatun wa khamsun wa halaahuuna sana meeqa boqol iyo shan iyo soddon sana udhexaysay boqol soddon iyo shan sano ayaa udhexaysay see ku dhacday wuxuu ku le liana zuhriya zuhri tuufiya waxaa la oofsaday sanata mia arba wa cishruun ayaa la oofsaday boqol iyo labaatan iyo afartii hijrada ayaa la oofsaday waa zuhrigii ardayga ahaa ee maalig wax ka qaatay wa tuufiye sahmiyu sahmigii wax isla wariyeenna wuxuu dhintay sana miatain tiscun wa hamsun buu dhintay laba boqol iyo konton iyo sagaalkii hijrada ayuu dhintay ya meeqa udhexaysa marka meeshaa boqol baa la taagnaa halkan laba boqol iyo weliba konton bartan bay sii maraysaa boqol iyo labaatan iyo afar iyo laba boqol konton iyo sagaal halkan waxaa kusoo fadhiisanaysa inay udhexayso boqol iyo soddon iyo shan sana udhexaysa wuxuu kuleeya watawdiix markaan labada nin yaa saabiq iyo laaxiq la yihahda asaabiqu walaaxiqu zuhri oo wakti hore dhintay iyo ninka la yihahdo axmed bin ismaaciil oo wakti dambe dhinto oo laaxiq ah yaa labadaba haddana waxay ka warinayaan imaamu malik bay ka warinayaan wa tawdiixu dalika arrinkaa cadaynteeda waxaa weeye yan kusii cadeeya sii fasir rabaaye ana zuhriya zuhri akbaru sinan zuhri horta wuxuu ka wariya xagga dada min malik malig oo sheekh zuhri baa ardayna ahaa mar noqday in badan waxaa sheekha zuhri bahan jiray laakiin mar baa zuhri arday noqday oo maalig sheekii ardaygiisiibuu ka wariyo sheekh u noqdayba marka zuhri baa akbar akbar sima min dalik maxaa yeeley liana min ataabiciin zuhri waaba taabiciba inkastoo yiri sigaar taabiciin uu ka mid yahay wa maalikun maaligna min atbaaci taabiciina buu ka mid yahay laba dabaqay way kukala jiraanba iyo laba qarni fa riwaayatu zuhriy zuhri haddaba riwaayadiis asagoo taabici ah can maalig uu ka warinayo taabicu taabiciah tucaddu waxaa lagu tiriyaa min baabi riwaayat alakaabiri dadkii waaweynaa oo werinaya can ilasaakiri dadkii yaryaraa waa shalay soo maray riwaayat alakaabir can ilasaakir zuhri oo akaabirta ku jira yaa maaliga oo ka yar wax ka wariyey kamaa mara sidii nusoo martayn riwaayat alakaabir can saakir kuso qaadanay calaa xiin bay sidaas ay noqotay zuhri ee maalig dhaqankoodu ama sahmiya wixii oo sahmina asqaruu ka yaryahay sinin xagga daada min maalik maalig iyo ardagiii iyo sahmina yaa weyn maalig baa weyn sahmi baa yar hada bilidaafa waxaad ku dartaa ilaa ana sahmiya sahmi inuu yaryahay keliya maahee umira waa la cumri siiyo dhawiran in dheer isagoo maalig ka yaraa ayaa haddana cumrigiisa in badan u dheeraaday zuhrigii marka ardayga ahaa ee maalig wax ka wariyay isagoo maalig kana weyno zuhrigu weyn yahay mar horuu dhintay hadduu dhintay maalig oo yaraa cumrigiisi baa dheeraaday cumrigii maalig hadduu dheeraaday aakhiru cumrigiisi u dambeysay waxa wax ka wariyey sahmi isagoo yar sahmigii yaraa ee maalig ka weriye ka yaraa maalig yo haddana cumrigiisi sii dheeraaday gadaal buu sijiitabay halkaasoo boqol wax ku dhuftay id balaqa wuxuu gaaray sahmiga cumruhu cumrigiisu naxwa min miat sana boqol sanuu sii noolaa lidaalika sidaa darteed yukaana wuxuu ahday hada alfarqu alkabiir farqigaa zamaniga ahee weyn yaa u dhexeeya bayna wafaatihi dhimashada uu dhintay ninka la yihahdo sahmi iyo wa wafaati zuhriy zuhri oo maalik kaba sii horeeyey dhimashadiisa oo taabici aha wa bitacbiirin awdax wuxuu leeyahay cibaaro iyo tawdiix kasii waadixsan yani haddaan si kale kugu cadayu ka wadaa wabitacbiirin awdax tacbiir iyo cabiritaan intaa kasii waadixsan haddaad rabto fa ina araawiya saabiqa raawiyii saabiqahaa ee horeeyey waa zuhri raawiga ha ahaadee yakunu shaykhan sheekh buu lihaada marwi canhu midkan hadda uu ka warinayo maaliga sheekh buu u ahaa haddana ah, isagoo sheekh u ahaabaa mar haddana arday uu noqday waraawiya laaxiqa raawigan laaxiq ahe dambe ee ninka la yirahdo sahmyaana yakunu tilmiidan arday buu u noqday lahu ninka asaga ee sheekha loo ahaaye maaliga ayuu arday u noqday markaasuu wayaciishuu noolaaday hada talmiidu talmiidkano sahmiya dawilan in badan boo dana sii noolaa ah, marka waa waa sheekhaadii sheekhiisi hadda fiir sahmigan wuxuu noqday marna waa isku ardo oo isku sheekh bay ahaayeen maaligii ka wada wariyeen marna zuhri baa wuxuu noqday sheekhu sheekh zuhri baa wuxuu noqday sheekhu sheekh buu noqday lianna firi asahmiyu can maalik can zuhri buu noqon markii laga hadlo inta badan ee maalik uu zuhri wax ka wariyey ee zuhri uu sheekha ahaa marka laga hadlayo sahmi iyo laba fiiriy arrintaasi sahmi dabaqada saddexaad buu ku fadhiistayba laakiin marka laga fiiriyo inuu riwaayat alakaabir can asaakir uu zuhri ku dhacay oo uu maalik wax ka wariyay asagoo taabici ah waxay kusoo fadhiistay riwaayat alaqraan ayay noqdeen oo labadoodaba isku sheekh bay noqdeen laakiin xagga dada iyo dhimashada marka laga hadlaayo dhimashadooda way kala fogeed saas darteed bi riwaayat asaabiqi walaaxiqi ayay xaggaasna ka noqotay min fawaa'idihi in fawaaida saabiq walaaxiq maxay faa'idaysaa wuxuu leey taqriiru xalaawati culuumi nasiyat fi lquluub soo maarat ninkan zuhri la yidhaahdo goortuu wax ka wariyay maalig fiiri fogideeda marka xalaawati culuumi lisnaadi isnaadka sarayntiisa macaanideeda yaa wuxuu ku sugnaayaa fi quluubi qalbiga ku sugnaanaya marka adiga aad sheekha hadda ka qaaday adiga hortaa yaa waxaa ka qaaday boqol sano ka hor yaa hebel ka qaaday boqol sano ka hor meeshu hebel ka faa'idaystaan maanta adi ka fa'idaysanaysa marka aad baa ay u kala sarreeyaan anwaacdii culuwi waa kaan soo marray alculuwi nisbi markaan ka hadlaynay taqadum axad ruwaat markaan laga hadlayay ba anlaa yudanna faa'idada labaad wey inaan loo malaynin inqidaacu sanadi allaaxiqi midkan laaxiqa sanadkiisu inqidaacinu ku jiro say ku dhici kartaa zuhri oo boqol iyo wax ka hor dhintay inaad isku sheekh noqotaan se ku dhei kartaa dhexdiina adiyo zuhri waxbaa inay dhexeeya macquul maaha inaad isku arda tihiin sanadka wax ka maqan yahay rag baa meesha ka goysay tuuragoon baad la imaatay inaan la dhihin war way dhacdaayo saabiqi laaxiq baa la yidhaahdaa kaas cumrigiisii kaa cumrigiisii markii laisku dardaray sheekh oo dhexda ku jiro oo yaraa marka horeba iyo kii ka qaaday oo amin damba sayra ka qaado cumrigiisa sii dheeraaday way dhacdaa in la yidhahdo marka ashharu musanafaati fiihi musanafaadka la alifay fiihi fi hada albaab asaabiq walaaxiq kuwa u mashhuursan hal buu kaaga sheegay kitaab asaabiqi wallaaxiqi lilkhatiib albaqdaadi raxmat ullahi caleyh in badan buu kutubka alif culuum lxadiis waxuu ka tegay malaaba xabad xabad ayuu aga hadlay halkaa iska jooga maanta waa jumco iska yaraada mararka qaar ah, marna wuu dhegso dheeraan doonaa